bismi illaahi raxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo toddobaatan iyo sagaalaad oo suuratulbaqara ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna oo ugu dambeeyey waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga soo warramay qisaaska iyo xukunkiisa ayaa ilaahay nooga soo warramay marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ruuxii loo cafiyo walaalkiis dhiiggiisa wax ka mida oo qisaaskiisii la yska daayo oo waxaa weeye markaa si diyo lagu cafiyow dha ilaahay waxaa midka cafiyey uu iska leeyahayow dha ilaahay inuu midka uu cafiyey uu raacdo oo si macruufa uu ku raacdo oo xaqiisa uu ka dalbo diyadii bilaa cunfuna uu iga dalbado haddana ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala midka qaatilka ahoo wax dilay waxaa korkiisa inuu ninkaa cafiyey diyada ugu guto oo waariski ah si ixsaanahoo markaa si uusan meermeerinayn xukunkaasoo dha ilaahay waa takfiif takfiifow dha ilaahay waa tashiil ragga rabbigiina ka ahaaday iyo naxariis ilaahay idiin naxariisanaayo maxaa yeele ilaahay subxaanahu wa tacaala sharciga ayuu idiin waasiciyey ruuxii xadgudba ayuu dha ilaahay cafigaas daafigiisa cadaab aliim ayuu iska leeyahay marka hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala halkan wuxuu noogaga bilaabayaa faa'iidatu lqisaas ayaa ilaahay noogaga warramayaa qisaaska faa'iidada uu iska leeyahay dadka markaasi waxa weeye xuduudda kala galay in laysu qisaaso faa'iidada ay leedahay nolosha iyo mujtamaca iyo diinta faa'iida uu leedahay ilaahay ka warramayaa walakum waxaa idin sugnaadow dha ilaahay fil qisaasi qisaaskow dha ilaahay xayaatu nolol ayaa idin sugnaatay yaa ulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka ahow walakum waxaa idin sugnaadow dha ilaahay fil qisaasi qisaaska in naf haddii naf disha loo qisaaso xayaatu nolol ayaa idinkuu sugnaatowdha ilaahay waxaa laga wadaa baqaa'un cadiimu weeye baaqi ahaansho oo waxa weeye qaatilkii iyo maqtuulkii ay baaqi ahaadaan weeye yaa ulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibku ahow maxaa yeele waxaa laga wadaa haa layidhi qaatilku markuu ogaado in la dilaayo haddii uu wax dilo dilka ayuu ka joogsanayaa marka waxaa imaanaysaa layidhi naftiisa ayuu noolaynayaa qofkii uu doonayo inuu diino isaguna waa noolaanayaa markaasaa ilaahay wuxuuri subxaana wa tacaala yaa ulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka ahu maxaa yeele shareecada ilaahay qofka caqlile oo caqligiisa uu saliim yahay ayaa oggolaanaya qofkii kaleentood oo waxa weeye sharciga ilaahay diidane ka mid maahan ulil albaabka ka mid maahan lacallakum waxaadna mudantihiinow dha ilaahay tattaquuna inaad owrsataan buu dha ilaahay oo qadliga aad ka dhowrsatiin markaa qisaas aad samaysat aad samaysaan adinkoo waxa weeye qawadka baqaaya qoorta in gooyo kutuba waxaa lagu faral yeelow dhahdana ilaahay calaykum gurkiina idaa watigii xallara uu ku soo xaadiro axadakum midkiina almowtu mowtka uu ku soo xaadiro waxaa laga wadaa asbaabulmowt marka uu ku soo xaadiro oo qofku markaasi waxa weeye xaalatulqarqara uu gaaro amase waxaa weeye ugu dhowaado marka hadda waxaa laga wadaa intuusan xaalatu qarqaro gaarin inuu markaasi waxa weeye wasiyo uu sameeyo kutubay waxaa lagu faral yeelowna ilaahay calaykum korkiina idaa waqtigii xallara uu ku soo xaadiro axadakum midkiina almowtu mowtka uu ku soo xaadiro oo asbaabulmowt uu ku yimaado in taraka haddii uu ka tegaayo khayran khayr khayrkan ah waxaa laga wadaa maal ayaa laga wadaa in taraka haddii uu ka tegaayo ilaahay khayran khayr uu ka tegaayo alwasiyatu dardaaran ayaa laydinku faral yeelowdha ilaahay inaad markaasi aada dardaarantaan ayaa laydinku faral yeelowdha ilaahay lilwaalidayni ayuu dha ilaahay labadi waalid aad u dardaarantaan iyo walaqrabiina qaraabadii bilmacruufi si macruufa oo caadilaw ah dha ilaahay waa inaan markaasi sudus laga siyaadin midka qanigaana aan la fadilin xaqankaasi waa xaqow dha ilaahay xaqaasoo calalmuttaqiina kuwa alla ka cabsanaya korkooda aadowdha ilaahay ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddaa wuxuu noogu sheegayaa in maaragtay nolol ku faral yeelay haddii asbaabulmowt uu arko in markaasi waxa weeye dardaaran la yimaado qofkaasina waxa weeye maal uu ka dardaarmo uu haysto in markaasi waxa weeye maalka uu dardaarmo laakiin ilaahay wuxuu leeyahay subxaanau wa tacaala aayaddan lilwaalidayni labadii waalid oo u dardaarmo iyo wal aqrabiina qaraabadii bilmacruufi si macruufow dha ilaahay xaqankaas waa mid xaq gawdha ilaahay xaqantaana waa masdar muwaakadun limadmuuni jumlati qablahu weye oo cala almuttaqiina kuwa alla ka cabsanaaya korkooda ahaadowdha ilaahay hadda aayaddan ilaahay wuxuu ku sheegayaa markii wax la dardaarmaayo in waalidka loo dardaarmo iyo qaraabada ayaa ilaahay ku sheegayaa aayaddan sida hadda noo imaan doonta waxaa weeye aayaddan xukunkeedu waa mansuukhaa layidhi dardaaran markaasi loo dardaarmaayo waalidka iyo qaraabada oo markaasi waarisiinta waxa weeye waa mansuukh ayaa la yidhi marka aayaddan waxaa lagu nasakhay aayaatulmiiraas ayaa lagu nasakhay iyo xadiidka nabiga calayhi salaatusalaam uu dhahay laa wasiyata liwaarisin uu dhahay oo tirmidi u weriyey xadiidkaas iyo aayadahaas ayaa lagu nasakhay baa laleeyihi maxaa yeele qof waaris oo wax dhexlaaya loo dardaarmi maayo maxaa yeele xaqiisa wuxuu ka helayaa xoolaha markaasi qofkaas uu ka tegaayo ayuu xaq ku leeyahay marka isaga wax loo dardaari maayo qaraabadana markii loosoo kaco qaraabada qofkii waxaa weeye aan waaris ahaynoo wax dhexlaynin waa loo dardaarmayaa sulusulmaalka oo weliba suluska in qofka qaraabada loo dardaarmo ayaa sii khayr badan inkastoo qof kaloo ajnabiyana loo dardaarmi karaayo marka waxaa weeye horta wasiyadu ayaga lama nasakhinoo qofku waxa weeye inuu dardaaran uu sameeyo oo sulus uu dardaarmo waa iska leeyahay laakiin waxaa mansuukha in qaraabada oo wax dhexlayse iyo waalidka ila waalidkiisagu marba waxbuu dhaxlaahe in loo dardaarmo ayaan bannaanayn ilaahay marka subxaana wa tacaala wuxuu yidhi isagoo kasii waramaya faman ruuxii bedelahu bedela ayuu dha ilaahay ciisahaas oo shaahida oo wasiya faman baddelahu ruuxii beddelow dha ilaahay bacda maakii gadaashiisa samicahu uu maqlay fa innamaa in kaleeta maa ina ismu iisahaas dembigiisow dha ilaahay la bedelay cala aladiina kuwa korkooda ayuu ahaanayaa yubadiluunahu bedelaaya in allaha allana samiicun allihi maqlaayo weeye ruuxa muusiga oo dardaarmaya qowlkiisa caliimun allihi ku cilmila weeye wasfiga ee ficilkiisana ilaahay caalim ayuu ku yawaana ku jaasinaya marka hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka waxaa weeye dardaaranka ruuxa bedelaaya markii waxaa weeye qofkaasi uu geeriyoodo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala taxdiiru soo jeedinayaa faman bedelahu ruuxu bedelowna ilaahay dardaarankaas waxaa ka mid a ah masalaba qofkii markhaatiga ka ahay iyo kii wasiga ahay oo waxa weeye wax loo dardaarmaayey bacda maakii gadaashiisa udha ilaahay samicahu uu maqlay uu ogaaday dardaarankaas fa innamaa in kaleeta maayine ismuhu ayuu dha ilaahay dardaarankaasi la bedelay dembigiisa dembiga ka dhalanaya weeye cala aladiina kuwa korkooda ayuu ahaanayaa yubadiluunahu bedelaaya kuwa bedelaaya ayaa dembigaas dusha ka saaray ou dha ilaahay in allaha allana samiicun alih maqlaayo weeye dadka muusiga ah oo wax dardaarmaaya caliimun calii ku cilmi lagu ilaahay ficilka wasiga isagani allana subxaanahu wa tacaala waa ku jaafinayaa faman khaafa ruuxii ka cabsadow dha ilaahay min muusin mid dardaarmaayo janafan iilasha ruuxii uga cabsadow dha ilaahay ow ambase isman dembi ugaga cabsada fa aslaxa dibidna wanaajiya baynahum dhexdooda muusiga iyo muusaale uga wanaajiya falaa isma dembi caleyhi korkiisa ma ahnow dha ilaahay in allaha allana kafuura alii dhaafo weeye raxiiman oo naxariista ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka warramayaa qofkan wax dardaarmaaya dardaaranka waxaa loo baahan yahay sida sharcigu uu yahay inuu ku dardaarmo ayaa la rabaa haddii ay dhacdo inuu ka leexdo sidii dardaaranka uu sharci mashruuca ah ku ahay waxa weeye qofkii markaasi muslimahoo la jooga inuu islaaxiyo ayaa la doonayaa qofkaasna waxa weeye uusa arrintaas ku dembaabeyn bal ilaahay uu ka ajir siinaayo alla wuxuu yihi subxaana watacaala faman khaafa ruuxii ka cabsada min muusin mid dardaarmayow dha ilaahay janafan iyo ilasha ruuxi uga cabsada ow amase isman dembiyow dha ilaahay masalanba waxaa waaye bian tacamada daalika biziyaadati weeye masalanba waa inuu u qasdaa ruuxaan dardaarmaayo muusigahu sinus inuu ka ziyaadiyo waa inuu u qasdaa amase waxaa weeye haniga ou khasisaa weeye masalan maxaa yeele aayaddaanu aayadii aayaddii horeo mansuukhayd ayay la socotaa faaslaxa dabeedna hagaajowdha ilaahay baynahum dhexdooda oo muusigii kii wax dardaarmaayey kii kii loo dardaarmaaye dhexdooda hagaajiya oo amro inuu cadaalo sameeyo qofkan falaa ismi dembi caleyh korkiisa maahnaw dha ilaahay hadda falaa isma caleyhi ayaa la yidhi oo qofkan islaaxa samaynaaya waxaa maaragtay laga laga anfiyey xaraj marka ma waxaa la leeyahay xaraj haddii laga anfiyey waxa weeye sabab heli maayo waxaa la leeyahay maaragtay sabab waa helayaa laakiin waxa weeye meesha waxaa ku jira ninkan maaragtay aamuusiga ayaa isagu dembi ku labnaay oo dembi ku dhex jiray mar haddii uu dembi ku dhex jiray dembigana markaasi waxa weeye laga celiya haddii uu yeelo asaga ayaa waxa weeye rafculxaraj asaga ayaa markaasaa loo nisbaynayaa marka maadaama hawshaas uu ku jiro ayaa rafculxarajka meeshaan saas loo sheegay ee qofka muslixaahu waxa weeye sabab ayuu helayaa maxaa yeele aayadda khaatimadeeda ayaa ka fahmaysaa oo ilaahay wuxuu yidhi in allaha alla gafuura alii dhaafay raxiima oo naxariista oo ilaahay subxaana wa tacaala midkaas la islaaxiyey oo wanaagga raacayne alla waa u dhaafayaa midkaan islaaxiyeyna ilaahay waa u naxariisanayaa yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenoo ayuudha ilaahay kutuba waxaa lagu faral yeelay calaykum horkiinna assiyaamu soom ayaa lagu faral yeelay kamaa sidii kutuba loogu faral yeelay cala aladiina kuwii min qablikum idinka hortiina caaday oo ummado ah lacallakum inaad tattaquuna aad dhowrsataan oo ilaahay ka baqdaan amase waxaa weeye soonka macaasida aad uga dhowrsataan hadda meeshaa waxaynu ka gelaynaa soom iyo axkaamtiisa ayaynu ka gelaynaa axkaamu soom ayaynu meeshaan ka gelaynaa iyo markaasi farliyatu soom soomka markaasi faralnimadiisa ayaa ilaahay halkaa noogu sheegayaa isagoo alla subxaanahu wa tacaala dadka mu'miniintaa la khidaabaaya gaar ahaan waktigaas waxay ahaa yambali ahlulmadiina maxaa yeele meeshaas ayaa soonka lagu faral yeelay hase yeeshee cumuumay keenaysaaho alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusada ayaa leeyahy ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala yaa ayuha aladiina dulka aamanu rumeeyanow kutiba calaykum korkiina waxaa lagu faral yeelay asiyaamu soom ayaa lagu faral yeelay soomka luqada waxaa weeye al-imsaaq ayaa la yidhaah oo soomka luqadiga imsaag ayuu noqonayaa waxaana u daliila qowlu maryamo binti cimraan markii ay tidhi inii nadartu liraxmaani sawman markii la weydiiyey wiilkeeda waxay tiri anigu waxaan ku nadray sukuud ayaan ku ah, maaragtay ku nadray inaan kalaamka af haysta weye waxaa kaloo ka mid a ah, khayrun siyaamun wa khayrun hayru saa'imatin ayaa la dhihi jiray waxa weeye markaasi mumsika caniljari weeye mid markaasi orodka ka joogaysa iyo midaan ka joogayn weeye isdilaaxana waxa weeye way fara badan yahan laakiin waxaa laga wadaa shahwatulbadni iyo fiyawatulfarji in laga joogo weeye maalin oo kaamila fajarka dhalashadiisa laga bilaabo ilaa quruubi shamsi yaa la yidhi ayadoo markaasi niyatu taqarrub ilallaahi tacaala lala imaanayo marka ilaahay soomaa laydinku farad yeelow dhahay kamaa kutiba sidii loogu farad yeelay cala aladiina kuwii min qablikum idinka hortiinna ahaadow dha ilaahay ummadihii idinka horreeyey sidii loogu farad yeelay ayaa laydinkugu farad yeelay marka ilaahay wuxuu noo caddaynayaa soomkaanu inuusan annaga khaas nagu ahayn oo ummadihii naga horreeyey ayaguna waxaa weeye ay soomi jireen ayagayo ambiyadooda laga soo bilaabo nebiyullaahi aadam ilaa nabigeenna calayhi salaatu salaam laga soo gaaraayo laakiin waxaa la sheegay soonkooda iyo soonkeennu xagga sifada way ku kala la yidhi oo meel kasta iskama shabihin baa layidhi laakiin hadda tashbiihan wuxuu noqonayaa xagga faralnimada oo faraliyada ayaa laysaga shabahayaa mooyaane kayfiyada way ku kala duwaaneye iyo sawowgaba marka hadda waxaa laga laga wadaa wadaahaa layidhi tashbiihan oo maaragtay la sheegaayo ilaahay uu leeyahay kamaa kutiba cala aladiina min qablikum waxa weeye oo lays amraayo haddina soonki waxaa laga wadaahaa layidhi dadkii annaga naga horreeyey in markaasi tafliye aanu ka dhiganno oo ah inay soomi jireen haddaan ogaano annaguna aan soonno markaasuu dhahay ilaahi subxaanau wa tacaala lacallakum inaa tattaquuna aad aada oysatiinuu dha ilaahay lacallakum tattaquuna waxa weeye soonka macaasida ayaa looga dhowrsanayaa maxaa yeele soonku shahwada ayuu jebinayaa oo waxa weeye macaasida bilowgeeda ah maxaa yeele nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiidkii ibnu mascuud markuu ka warramaaye waxau dhahay nabigu yaa macshara shabaab dhallinyarada jamaacadoodiiow man istadaaca minkum ulbaa'ata qofkii maaragtay yaa kari karaayou dhahay uhbatu nikaax nikaax waxau maaragtay uu ku furiyo falyatazawaja guursado fa inahu aqadun lilbasar aragga ayuu laagi og yahay wa axsanu lilfarji farjigana waa xifdi og yahay waman lam yastadic fa caleyhi bisoom qofkaan maaragtay nikaax uu badiisa karayne ha sooma ayuu dhahay nabigu fa inahu lahu wijaaun wuxuu yahay dhufaan ayuu yahayo shaawil ayuu ka goynayaa marka hadda soomku sidaas ayuu qofka waxaweye shaawiliisa u jarayaa ayaaman ow dhah ilaahay subxaana wa tacaala maalmayaalo ayuu dhah ilaahay ayaa laydinku faral yahay inaad soontaan marka ayaamantaan asiyaamudaas ayaa lagu nasbiyaa layidhi kutiba calaykum asiyaamu soom ayaa laydinku faral yeelay ayaaman maalmayaa la yidhaahdo amase waxaa weeye ficil muqadara ayaa lagu nasbinahaa layidhi waxaa leeyahay suumuu sooma ayaaman maalmayaala sooma ayaamtaasoo macduudaati oo la tiiyey macduudaad hoo yar sooma weeye oo maaragtay mu'aqataad a ah weeye cadad oo macluumana iska leh waa noo imaahaysaahoo waa bisha ramadaanka weeye waxaana markan loo taqliiliyaa layidhi si loogu sahlo dadka mukallafiinta soonka inay gutaan ayaa loo taqliiliyaa layidhi ilaahay marka soomkiinala ku faral yeelay oo sidaa alla noo sheegay qofkii waxaa weeye macduura oo aan soomi karin sida uu waxyeelaa ilaahay noo sheegayaa faman kaana ruuxi ahaadowna ilaahay oo minkum idinka idinka mida mariilin mid jiran ahaada ow ambase calaa safarin safar korkiisa aadoo safar gudagala faman kaana ruuxi ahaadow dha ilaahay oo minkum idinka idinkamida mariidin mid jifan ahaada ow ambase calaa safarin safar ahaada maralka waxaa loola jeedaa maral oo soonku uu dhibaayo weeye amase waxa weeye musaafir weeye ah, safar waxa weeye weliba masaafo gaaraya ayaa la sheegayaa weeye soonkuna uu dhibaayo labada xaalaba isla markaana saa ku afura fa ciddatun fa calayhi isoo qadaro waxaa korkiisa howdha ilaahay ciddatun tiro ayuu dha ilaahay oo min ayaamin maalmayaala xaggooda ukhara oo kale waxa weeye maalmihii soonka ou afuray ayuu waxa weeye maalmo kaloo bilaha kalaa ayuu ka tirsanayaa markaasuu soomayaa fa calayhi waxaa korkiisa ciddatun tiro ayuu dheh ilaahay oo min ayaamin maalmayaal xaggooda ahaaday ukhara oo kalantood oo yasuumuhaa bedela weeye ayaamihii ou afuray beddelkooda uu soomaayo wa cala aladiina kuwa korkooda waxaa ahowdha ilaahay yudiiquunahu laa yudiiquunahu aan karayn buu dhah ilaahay soonka oo masalanba waxaa weeye gabow ayaa haaya ama maral aan laa yurjaa buruhu weeye maral aan la rajaynayn inuu qofkaanu ka bogsado fa fidyat ilaahay wuxuu dhahay wa cala aladiina kuwa waxaa korkoodaa yudiiquunahu laa yudiiquunahu ayaguna laa lagu qadarayne waxaa weeye maaragtay waanu akrinaynaa maxaa yeele meeshaan waxaa ku jira laba arrimood ayaa ku jirta xukunku sida hadda uu maaragtay ku tawaqufsan yahay oo ku taagan yahay haddii la yidhaahda la ayaa lagu qadarayaa sidii waqtigii fitru islaam arrinta eeg haddii la yidhaahdane ayagana xuun kala yeelanaysaa waana sheegaynaa alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wa cala aladiina kuwa korkooda waxaa howdha ilaahay laa yudiiquunahu aan karaynin fidyatun fidyowdha ilaahay inay fidyo bixiyaan wahiya u soo qadaro waxa weeye fidyadaasune dacaamu miskiinin miskiin quudintiisa in miskiin la quudiyo weeye faman tadawaca ayuu dha ilaahay ruuxi ku tadawaca oo maaragtay ziyaado sameeya khayran khayr ayuu dha ilaahay ruuxi ku tadawaca fa huwa tadawacaasu khayrun lahu mid u khayr badan weeye wa an tasuumuu inaad soontaan ayaase khayrun lakum idin khayr badan u dha ilaahay oo ifdaarka iyo fijada idinkaa khayr badan in kuntum haddaad ahaateen taclamuuna kuwa garanaya inuu idin khayr badan yahay meeshaan hadda ilaahay subxaanahu watacaala tacaala wuu soo yidhi wa cala aladiina yudiiquuna ayuu dha ilaahay oo hadda qur-aanka waxaa weeye laa kuma kuma jirtaa layidhi waxaa la sheegay hadda laadaa waxaa la yidhi waktigii dambe oo markaasi waxaa weeye xugun dambe uu soo degay ayaa lagu soo qadaray baa layidhi oo markaasi waxaa weeye soonka waxaa weeye farliyadiisa qofka awood u leh ay markaasi sugnaatay oo noo imaan doonta ayaa lagu soo qadaray baa layidhi laakiin waxaa jiri jirtay baa la yidhi dadku loo hore waxaa la layidhi islaamka bilowgiisa waxay ikhtiyaar u lahaayeen baa la yidhi inay soomaan iyo inay fidyo bixiyaan ibnu cabaas wuxuu dhahay dadku waxay khiyaar u lahaayeen islaamka bilowgiisii inuu qofka soo awood leh inuu soomo iyo inuu soomka iska daayo fidyo iska bixiyo kabacdi ayaa la nasakhay buu dhahay oo soomka ayaa markaasaa waxa weeye tacyiino soom ayaa lagu nasakhay oo soonka ayaa markaasaa la faral yeelay waana aayadda noo imaan doonto ilaahay wuxuu dhihi doonaa faman shahida minkum ashahra falyasumhu qofka bisha xaadira ha sooma ayaa la dhihi doonaa marka waxau dhahay ibnu cabbaas ila alxaamila walmurdica midda xaamilada iyo mirda murdicada hadday afuraan khawfan cala alwalad weeye ayagoo ilmahooda u cabsanaya waxaa weeye aayaddaanu baaqi weeye ayuu leeyahay oo nasakh ma jiro iyaga xaqooda marka hadda wacala ladiina kuwa korkooda waxaa yudiiquunahu karayo markii sideeda loo macneeyo waa sidii markii sadrul islaam ou soomku ahaayo qofku isagoo soomi kara ayuu hadday rabana figiis ka bixinaayey hadday rabana waa soomayaa layidhi laakiin markii soo degtay faman shahida minkum shahra falyasumhu ayaa waxa weeye qofka awood leh inuu soomo waajib noqotay markaas ayaa xukunkii waxay noqotay laa meesha in lagu qadara ayay noqotay marka hadda ibnu cabaas sida hadda uu yidhi sheegaynay waxa weeye haddii xaamilada iyo murlicada hadday afuraan ayagoo weladkooda u cabsanayo oo naftooda una cabsanaynin aayaddu waxa weeye baadiya sida ku taxuxulaan ayuu leeyahy marka haddii laa yudiiquunahu lagu qadirane waxaa loola jeedaa qofka shaykhulharamka ahay iyo qofka maral oo burigiisa aan la rajaynaynin inuu qofkaanu haysto aan la rajaynayn qabay ayaa loola jeedaa qofkaasu fidyo ayuu bixinayaa oo maalintii waxuu bixinayaa hal shood ama hal koombo oo badara ayuu bixinayaa marka intaas markii la isfaray ilaahay wuxuu yidhi faman tadawaca ruuxi ku tadawacow dha ilaahay khayran khayr oo macnaha ziyaado la yimaada fidyadii intii laga rabay ka ziyaadiyo wey masalanba mud ayaa laga rabay laba mud ayuu bixiyey fa huwa tadawacaas ayaa khayrun lahu oo khayr badanow dha ilaahay wa an tasuumuu inaad soontaanow ilaahay mubtada weye qabarkiisina khayrun lakum weye ayaa khayran la idin khayr badan oo ido hadda waxa weeye ruksadaas laysi siiyey haddana waxa weeye qofku inuu isdhibo ow sooma ayaa u khayr badan weeye ifdaar inuu maaragtay yaa sameeyo oo fidyo bixiyo inuu soomaa u khayr badan in kuntum haddaad ahaateenu dha ilaahay taclamuuna kuwa garanaya sidaa yeela ayuu dha ilaahay marka hadda ilaahay subxaana wa wuxuuna soo dhahay soon ayaa laydinku faral yeelay ayaam ayaana laydinku faral yeelay laakiin ayaamahaasu waktiga ay yihiin aayaddii horena lakuma soo sheegin hadda ayaa ilaahay caddaynaya ayaamta la soomaayo waxaa soo qadaraysaa marka tilkal ayaamu ayaamahaas oo kuwaas ahoo la soomaayo shahru ramadaana ramadaanka bishiisa weeye tilka alayaamu ayaamahaasu shahru ramadaana ramadaanka bishiisa weeye alladii ramadaankaasoo unzila la dejiyey fiihi isaga dhexdiisa alqur'aanu qur'aanka la soo dejiyey waxaa weeye bisha ramadaan ayaa qur'aanka la soo dejiyey lawxulmaxfuud ayaa laga soo dejiyey samaa-u ayaa la keenay habeen oo leylatulqadri ah in leylatulqadri lasoo soo dejiyey qur-aankane waanu ku tegaynaahoo ilaahay inaa anzalnaahu fii leylati alqadri ayuu leeyahay in ramadaan la soo dejiye qur-aankana aayaddana ilaahay ku caddeeye taas marka waxay caddaynaysaa in maaratay leylatulqadri ramadaan ay ku jirto hudan xaal uu yahay ayuu dhe ilaahay mid hanuuninaaya haadiyan weeye min aldalaalati baayida ayuu ka hanuuninayaa qur-aanku hudan xaal uu yahay kii hanuuninaya u dha ilaahay linnaasi dadka hanuuninaaya wa bayinaatin xaal uu yahay kii aayado cadcad ah u dha ilaahay min alhudaa hanuunka xaggiisa wa bayinaatin xaal uu yahay kii ah aayado cadcadow dha aayaatin waalixaatin weeye min alhudaa hanuunka xaggiisa ow dhe ilaahay oo waxa weeye xaqa ayaa loogu hanuunayaa oo axkaamtaa qur-aanka waalfurqaani wa min alfurqaani furqaanta xaal uu ka mid yahay ow dhah ilaahay qur-aanku oo xaq iyo baadil iyo xalaal iyo xaaraam uu kala saaraayo qur-aanka ayaa markaasaa la sifeeyey marka ilaahay wuxuu yihi faman shahida ruuni xaadira oo minkum idinka idinka mida ashahra ah bisha xaadira falisumu ha soomo aayaddan waa tii maaragtay wacala aladiina yudiiquuna lagu nasakaayey faman shahida ruuxi xaadirow dha ilaahay oo minkum idinka idinkamid a ah ashahra bisha falyasumhu ha dha ilaahay waa amar oo maaragtay yaa waajiba weeye waman kaana ruuxi ahaadow dha ilaahay mariidan mid jiran ahaaday ow ambase calaa safarin safar korkiisa ahaaday fa ciddatun fa calayhi waxaa korkiisa dha ilaahay ciddatun tiro ayuu dha ilaahay oo min ayaamin maalmayaal xaggooda ukhara oo kale hadda aayaddan waman kaana mariidan ow calaa safarin fa ciddatu min ayaa waa noosoo hormartaa layidhi waxaa meeshaan loogu soo celiyaa layidhi inaan la wahmin in markaasi waxa weeye qofkii mariila ama musaafira inuu waxa weeye afuri karo ou soo qallay karo in la nasakhay inaan la wahmin ayaa maaragtay meeshaan loogu soo celiyaa layidhi oo mar walba taas waa joogtaa mar haddii waxa weeye qofkii dhaaqa leh inuu amba soomo ama waxa weeye fidyo uu bixiyo ay u banaaneed markii hore haddii la nasakhay si aan loo wahmin middaan in la nasakhay ayaa loo soo celishaa layidhi alla markaas wuxuu dhaha yuriidullaahu alla wuxuu doonayaa bikum idinka idinla doonayaa mu'miniinow alyusra sahlanaan walaa yuriidu bikum idinla dooni maayo alcusra culays ilaahay subxaanahu wa tacaala waa naxariis badan yahay ilaahay yusri ayuu idinla doona hawdhah ilaahay culaysna idinla dooni maayo markaasaa ilaahay afurka idiin baneeyey markaad jiran tihiin iyo markaad safar ku jirtaan weeye iyo walitugmiluu inaad kamishaan ow dha ilaahay alciddata tirada aad kamishaan waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala axkaamta idinkugu fudeeyey in markaasi waxaa waaye alla ou idiin naxariis badan yahay iyo walitugmiluu inaad kamishaan own ilaahay alciddata tirada aad kamishaan walitugmilu alciddata weeye tirada inaad kamishaan dha ilaahay subxaanahu wa tacaala oo waxa weeye tiradii ramadaanka in la dhammaystiro iyo walitukabirullaaha alla inaad weynaysaan dha ilaahay markaa tiradaas dhammaysaan walitukabirullaha alla inaad weynaysiin calaa maakii hadaakum alla idinku hanuunshay calaa maakii hadaakum alla idinku hanuunshayo limacaalimi diinihi ah weeye waxaa weeye takbiirtaanu waa midda haddii soonka uu dhammaado takbiirta waxaa weeye la takbiirsanayo ciidda weeye oo la yidhahda takbiir waxaa la yidhahda mursalka ayaa la yidhahda iyo walacallakum ayuu dheh ilahay tashkuru inaad shukrisaan ood ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmada alla idinkugu nimceeyey iyo sharciga ilaahay idiin takfiifiyey inaad ku shukrisaan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala intaasoo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala idinkugu fuudeeyey iyo walacallakum inaad tashkuruuna aad shukrisaan ou dheh ilahay subxaanahu wa tacaala oo waxa weeye takaaliiftaas oo macalyusriha loola jeedaa takaaliifa hadda ilahayna ilahay nasaala macalyusriya in ilaahay subxaanahu watacaala lagu shukriya ayaa la doonayaa marka casharkeenni intaas ayuu ku egyahay wallaahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu acuudu billahi min ashaydaani arajiim bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa sayidina muxamedin waaalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تغربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo siddeetan iyo lixaad oo suuratulbaqara ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenii aayadihi ugu dambeeyey axkaamu soom ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga soo warramay marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala bisha qofkii xaadira oo idinka idinka mid a ha sooma ayuu dha ilaahay qofkii mariida ama safar ku jirane waxaa weeye ha afuro ee intii markaasi uu afuray ha tirsado maalmo kalena ha ka soomo ha soo celiyo alla wuxuu idinla doonaa udh ilaahay yusri fudaydaa alla idinla doonayaa culaysna alla idinla dooni maayo markaasaa ilaahay fitri iyo maaragtay ilaahay idiin baneeyey inaad iska afurtaan markaa aad jirantihiin markaad safar tihiinba iyo ilaahay subxaanahu watacaala inaad kamishiin tirada oo soonka ramadaanka iyo inaad maaragtay alla weynaysaan markii tiradaasu dhammaato ciidi ah wixii alla idinku hanuunshay iyo alla inaad ku shukrisaanu dh ilaahay meeshaan ayadana waxaa weeye arrin dhacday ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka warramaya ilaahay wuxuu yihi wa idaa watigii sa'alaka ay ku su'aalaan sayidka maxamedka ahow cibaadii addoomankaygu ay ku su-aalaan cannii xaggayga ay kaa su-aalaan fa innii anigu qariibun mid dhow ayaan ahay ujiibu waan ajiibayaa dacwata daaci midka barya ducadiisa idaa waktigii dacaani ou i baryo falyastajiibuu lii addoomankaygu hay ajiibaano waliyu'minuu biha ay rumeeyaano lacallahum waxay mudan yihiin yarshuduuna inay hanuunaane aayaddan intaanan macnaheeda u gelin waxaa la sheegay inay iska leheday sabonusuul waxaa la yidhi jamaaco ayaa nabiga calayhi isalaatu wasalaam waxay su'aaleen baa la yidhi aqariibun rabbunaa fa nunaajiihi maxamedow rabbigeenu ma noo dhow yahay markaas ayaanu la showraynaa oon warka hoosugu dhigaynaa am baciidun fa nunaadiihi mase alla waa naga fog yahay asaan warka u naadinayn kor ugu qaadinaynaa kor ugu qaadaynaa marka hadda culimmadu waxay yidhahdaan qoladaana waxay ahaayeen qolo oo markaasi waxa weeye kamida asxaabta ayay ahaayeena la yidhi qaarna waxay yidhaahdeen waxay ahaayeen qolo markaasi ahlu kitaab oo yahuuda oo rasuulka calayhi salaatu salaam cilmigiisa jarribaayey ayay ahaayeenna waa la sheegaa markaasa aayaddaanu soo degto ilaahay wuxuu yidhi waidaa watigii sa'alaka ay kaa su'aalaan cibaadii addoomankaygu cannii aniga xaggayga fa inii anigu qariibun mid dhow ayaan ahay ilaahay wuxuu ku dhow yahay oo addoomankiisa ugu dhow yahay cilmigiisa ayuuguu dhow yahay oo qurbi oo macnawiya ayuu dhow yahay ilaahay subxaana wa tacala addoomankiisa marka cilmigeyga ayaan u dhow yahay ee saas u sheeg ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala inaan qariib u ah weeye marka hadda ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala fa inii anigu qariibun mid dhow ayaan ahay oo addoomankayga waxaan ugu dhowahay cilmiga ayaan ugu dhowahay oo waxaan u dhowahay qurbi oo macnawiya ayaan u dhowahay sidaas ayaa la yidhi saasaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka wadaa maxaa yeele ilaahay wuxuu ka naysaan yahay sifaatulxawaadis ayuu ka naysaan yahay ujiibu waana ajiibaya hawdha ilaahay subxaana wa tacaala u sheeg addoomankayga dacwata daaci midka baryo ducadiisa ilah waktigii dacaani uu baryo marka hadda dacwata daaci idaa dacaanii labadaasna waa la dhigi karaa labada qiraba waa samciyataan weeye ilaahay wuxuuhi subxaanahu wa tacaala waxau midka ibarya baryadiisa waan ajiibayaa oo waxau su aasho ayaan siinayaa falyastajiibuu lii hay ajiibaanow dha ilaahay addoomankaygu oo waxa weeye hay adheecaano ayaa laga wadaa walyu'minuu bii ha i rumeeyaano oo iimaanka ha daa'imaano lacallahum waxay mudan yihiin yarshuduuna inay hanuunaane marka ilaahay addoomankayga waa ajiiba haw dhahay hadday i baryaan ase yeeshee ilaahay wuxuu yidhi ayaguna hay ajiibaano daaca ha la yimaadiino ilaahay qofka adeeca ayuu ajiibayaa maxaa yeelay ilaahay waa tow dhahay innamaa yataqabalu llahu min almuttaqiin dadka alla ka cabsada ayaa ilaahay aqbalaya marka waxaa loo baahan yahay in allah la ajiibo wa ufuu bicahdii uufi bicahdikum ow dha ilaahay waliyu'minuu bi ha i rumeeyaano lacallahum waxay mudan yihin yashuduuna inay hanuunaan markaas marka hadda waxaynu ku dhex jirnay axkaamu soom ayaynu ku dhex jirnay waxaa weeye aayaddan su-aashaas dhacday ayay meesha u timiday marka waxaa weeye axkaamu soom ayaan dib ugu laabanaynaa ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala uxilla lakum waxaa laydiin xalaaleeye mu'miniinow leylata asiyaami soomka habeenkiisow dha ilaahay arrafasu gaarid oo ilaa nisaa'ikum haweenkiina aad gaartaanow dha ilaahay hunna haweenku libaasun dhar ayay lakum idinka idin yihiin wa antum idinkuna libaasun dhar ayaad lahunna haweenka u tihiinow dha ilaahay ilaahay haddana wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala allaahu alla waa ogaaday oo ilaahay waa daahiriyey annakum idinku muuminiinow kuntum inaad ahaateen takhtaanuuna inaad khiyaanaysaan anfusakum naftiinna aad khiyaanaysaan fataaba taaba dabeedna ilaahay waa ku soo noqday calaykum warkiina wa cafaa cankum alla waa idin cafiyey fal aana hadda ayuu dha ilaahay oo aayaddaanu soo degtay baashiruuhunna haweenka la baashira wabtaguu dalbane maakii kataballaahu ilaahay uu qoray lakum idinka u idiin qoray wa kuluu cuna ayuu dhah ilaahay washrabuu caba ayuu dhahay habeenka dhammaantiisa xataa yatabayana intuu ka caddaanaya lakum idinka alkhaydu liilinka alabyada oo caddaay min alkhaydi liilinka uu idinkaga caddaanayo alaswad oo madoobay min alfajri fajarka ah uma bacdigeeda atimuu taam yeelow ilaahay asiyaama soonka taam yeela ila leyli habeenkii inta laga gaaraayo walaa tubaashiruuna haweenka hala baashirina walxaal antum idinku caakifuuna kuwa ku negi aad tihiin fi lmasaajidi masaajida ku negi tilka taasoo axkaamta ah hawdha ilaahay xuduudullaahi ilaahay xuduudiisi weeye oo ilaahay addoomankiisa u xadeeyey falaa taqrabu waaha u dhowaanowdha ilaahay oo ku xadgudbina kadaalika sidaasoo kalowdha ilaahay sida alla uu caddeeyey axkaamtaa lasoo soo sheegay yubayinullaahu alla waa caddaynayaa aayaatihi aayadihiisa linnaasi dadka ayuu u caddaynayaa lacallahum inay yattaquuna ay ka cabsadaan oo ilaahay waxa uu xarimo ay ka dhowrsadaan marka aayadda meeshaan aynu ka gelayno waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka waramayaa soonka waxa weeye markii sadrul islaam la joogay xaalada jiri jiray iyo bacdigeeda wixii soo diriyey oo waxa weeye takfiifa ayaa ilaahay halkaa uga warramaya subxaanahu wa tacaala marka alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala uxilla lakum waxaa laydiin xalaaleeyey leylata asiyaami soonka habeenkiisow dha ilaahay arrafasu gaarid ayuu dha ilaahay ilaa nisaa'ikum haweenkiina aad gaartiin ow dha ilaahay <coughs> marka hadda rafaskaanu bimacna aliflaa weeye alrafasu dha ilaahay ilaa nisaa'ikum haweenkiina aada gaartaan marka hadda gaaridaas waxaa loola jeedaa jamaaca ayaa loola jeedaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka kinaayoonayaa lafdigaas mujaradkiisa inuu sheego ayaa laga kinaayoodow haayaa marka waxau dhahay ibnu cabbaas ilaahay subxaanahu wa tacaala waa sataar ayuu dhahay asurka ayuuna jecel yahay markaas ayaa ilaahay wuxuu ka kinaayooday jimaaci ayuu ka kinaayooday oo waxaa looga kinaayooday rafas ayaa looga kinaayooday marka ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala allah wuxuu idiin xalaaleeyey inaad haweenkiina gaartiin ow ilaahay marka aayaddan saan la leeyahay waxaa jiri jiray baa layidhi oy nasakhaysaa wixii ahaa jiray sadrul islaam islaamka bilowgiisa ahaa jiray islaamka bilowgiisa waxaa weeye jimaacu waxa weeye xaaraam ayuu ahay baa layidhi haddana waxa weeye cuniduna iyo cabiduna xaaraan bay ahaayeen goormay ahaayeen bacda alcisha layidhi haddii waxa weeye cisho la gaaro waxa weeye waxna lama cuni karin waxna lama cabi karin waxna lama jimaaci karin ba layidhi islaamka bilowgiisa waxaa kaleentood oo waxa weeye waxnaan la cuni karin waxnaan la cabi karin waxnaan la jimaaci karin qofku waxa weeye hadduu hurdo oo waxa weeye bacda almaqrib haddow hurdo qoraxdu markay dhacdo bacdigeeda ayaduna sidaasoo kaleentooday ahayd iyadana nasakheedu waa noo imaanayaa marka hadda arrintaasaa jiri jirtay markii waan sheegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdee waxa weeye xoogaa lagu dhibtooday ayaa alla takfiifiyey marka haddii ilaahay uu yidhi haweenkiina gaarow dheh ilaahay oo alla wuxuu idiin baneeyey habeenka soonka inaad haweenkiina gaartaanow dha ilaahay markaasuu dha ilaahay hunna haweenku libaasun dhar ayay lakum idinka idiihiinow dha ilaahay wa antum idinkuna libaasun dhar ayaad lahunna haweenka u tihiin waxay keenaaya ka tahaa la yidhi tacaanuqa oo markaasi bayna sawjeen dhex maraaya amase waxay keenaaya ka taalayidhi isu baahnaashada zawjka iyo zawjadu ama ragga iyo haweenku ay isu baahan yihiin ayay markaasay keenaaya ka tahay baa layidhi <clears throat> oo mid walba midka kale waa u baahan yahay ousan ka maarmi karin ayay keenaaya ka tahay baa layidhi marka hadda tashbiihan waxaa weeye baa layidhi min xaysu lictinaaq weeye sida hadda dharku waxaa weeye qoorta qofka waxa weeye oo u qaado naagtuna waa sidaas oo kale ayaduna cunuqu rajul ayay qaadaysaa ha layidhi rajulki isaguna qoorteeda ayuu qaadayaa waxaa kaloo bannaan baa la yidhi tashbiihaanu inuu ahaado min xaysu sadri weeye asturka loola jeedo oo naaftu waxaa la yidhi tasturu rajula yidhi ninka ayay asturaysaa warajulu yasturuha ninkuna waa asturaya maxaa yeele waa towdha ilaahay wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadatan waraxma aayaadka ilaahay waxaa ka mid ah allah inuu naftiina idinkaga abuura haween ood markaasi ku xasiraysaan ood u udurmaysaan alla haddana dhexdiina isjacayl iyo naxariis ayuu yeelay marka hadda waxaa weeye haddii taas layidhaane waxay noqonaysaa ixtiyaajada mid walba uu u baahan yahay ayaa aayaddaasuna ishaaraysaa hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala haweenkii ayuu hormariyeyo ayagoo dhahay hunna libaasun lakum ayuu dhahay ilaahay waxaa xigmadaasu tahay culimmadu yidhaahdeen muwaaqacada weeye amba isu tegitaanka dalabkeeda ayaa sida qaalibkaa wuxuu ka bilowdaa ragga ayaa la yidhi ayaga waxaa weeye xishoodka ayaa lagu beriyey iyo akhlaaqda qalloocan marka muwaaqacadaas ayaa sida qaalibkaa ragga ka bilaabataa layidhi marka waxay ka dhigan tahay xaajada rajulku oo haweenta u qabo inay ka badan tahay midda ayadu ay u qabto laakiin waxaa yeela baa layidhi ee ayaga xishoodka laga buuxiyey iyo waxa weeye akhlaaqda qalloocan oo lagu abuuray ayaa keenaysa maxaa yeele nabigu wuxuu dhahay calayhi salaatu salaam laa khayra fi nisaa'i walaa sabra canhunaw dhahay nabigu haweenka khayr kuma sugna ayuu dhahay mana laga sabri kara ayuu dhahay yaklibna kariimanow dhahay ninka sharafta le way ka adag yihiinow dhahay wa yaklibuhuna la'iimun midka doqonka ahuna isaga ayaa naagaha ka adagow dhahay fa uxibu an akuuna kariiman maqluuban waxaan jecelahay ayuu dhahay rasuulku inaan mid wanaagsan oo sharaf leh oo haweenku ka adag yihiin aan noqdo walaa uxibu ma jecli an akuuna inaan ahaado la'iiman doqon haaliban oo isagu qaalib haweenka ka adag marka ninka sharaftahu waxa weeye haweenka waa u dulqaataa waxbana dib uma raaco laakiin midka doqonka ahu waa midka mar walba aan dabeeco u dul qaadanayn oo mar walba dilaayo oo wax kasta ku samaynaayo kaas wuxuu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu salaam la-iim ayuu ku tilmaamay maxaa yeele mar haddii akhlaaqdooda sidaa ilaahay uu ka dhigay waxaa loo baahan yahay raggana ilaahay xilmi iyo cilmi iyo faham ilaahay uu siiyey inay markaasi dulqaataan ayaa loo baahan yahay marka haweenku dharay idiin yihiin o dheh ilaahay idinkuna dhar ayaad u tihiin oo ragga iyo haweenku way is asturayaan maxaana waxay ka dhigan tahay baa la yidhi haddii waxa weeye qof walba dharka laga qaado sida waxa weeye cawro iyo foolxumo u noqonayo ayaa haweenta haddii ayna zawj lahayn saasay u foolxun tahay baa la yidhi ninkuna kadaalika sidaasoo kale weeye markaasuu dhahay alla allaahu alla waa ogaaday cilmiga ilaahay qadiim weeye ee ilaahay waa daahirye weeye annakum idinku kuntum inaad ahaateen muuminiinow takhtaanuuna inaad khiyaanaysiin anfusakum naftiina oo jimaac ku khiyaanaysaan habeenka soonka la joogo waa intii waxaa weeye bacda alcisho waxaa weeye kabacdi waxaa weeye jimaacu xaaraamka ahay ayaa waxaa dhici karaysaa la yidhi in marka dadka qaarkiis ay arrintaas sameeyaan arrintaas waxaaba la sheegaa layidhi sayidina cumar binulkhadaab iyo rag kaleentooday ka dhacdaa layidhi markaasay nabi uu cudur daarteenaa layidhi waxaana la sheegaa layidhi sayid cumar markii cishaha uu dukaday ayuu haweentiisa wuxuu ka helay baa layidhi riix oo dayiba ayuu ka helay markaas ayuu ku dhacay baa layidhi markuu waa beriisay ayuu rasuulka u tegaa layidhi calayhi salaatu wasalaam arrinta ayuu u sheegay markaasuu dhahay ilaahay rasuulkiisiiyow acta innii actadiru ilallaahiyou dhahay ilaahay yaanu cudur daaranayaa iyo wa ilayka adiga wixii markaasi aniga iga dhacay sayid cumar markou sidaas dhahay rag kale oo jamaaca ayaa iyaguna istaageen oo isqarinaayey markaase wixii sayid cumar dhahay ayay iguna yidhaahdeen kolkaasa ayaddaani soo degtaa la yidhi ayadoo taxriimkii la nasakhaayo weeye marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala fataaba calaykum ilaahay waa idinku soo noqday oo towbadiinna ayuu aqbalay wa cafaa cankum alla waa idin cafiyey fal'aana haddowna ilaahay wix hadda laga bilaabo baashiruuhuna haweenka la baashira macnaha waxa weeye jaamicuuhuna ayaa laga wadaa ee kinaayadii ayaa sida u socota weeye marka waxaa weeye baashiruuhunnadaasu jaamicuuhunna weeye muraadku mubaashara waxaa weeye khaas ayaa laga wadaa marka malzuumkiyaa la idlaaqay oo mubaasharadi ah waxaana markaasi la doonayaa laasimkiisa oo jimaaca weeye marka mubaashara khaas ayay noqonaysaa wabtaguu dalbow dhah ilaahi subxaanahu wa tacaala maakii kataballaahu alla uu qoray lakum idinka alla idiin qoray oo waxa weeye amarkaanu amru ibaaxo weeye wixii ilaahay idiin baneeyey oo jimaac iyo markaasi qadarkiisa oo weladkiiyo dalba ayuu dhah ilaahay haddana ilaahay wuxuu yidhi wakuluu cuna ayuu dha ilaahay washrabuu cab habeenka dhammaantiisa xataa yatabayana intau idinkaga caddaanayo lakum idinka alkhaydu liilinka alabyad oo caddaay min alkhaydi liilinkii ow dha ilaahay alaswadi oo madoobay min alfajri fajarka xaggiisa marka hadda aayaddan qaybtan dambane waxay maaragtay ku soo degtay baa la yidhi nin saxaabada ka mid ahay nin saxaabada ka mid ahay ayaa waxa weeye isaguna habeen waxa weeye mar uu maaragtay habeen uu ka yimida shaqo ayuu wax cunay baa layidhi wa kuluu washrabuudan ninka waxaa la dhihi jiray saxaabiga sirmata ibnu qays ayaa la dhihi jiray ninkaanu beer ayuu ka shaqaynaayey oo maalintoo dhan uu ka shaqaynaayey isagoo sooman marka waxaa la yidhi galabtii markuu yimiday oo haweentiisa uu soo laabtay ayuu dhacaamina ka dalbay ayuu ka waayaa layidhi markaas ayaa wax yarow seexday oo indhihiyaa iska galay baa layidhi tacabkii maalinta uu hayay daraaddeeda dacaamkii markii haweentii lasoo xaadirtay ayuu soo baraarugay baa layidhi markaas wuxuu kahday baa layidhi inuu cuno asagoo ilaahay ka baqaaya habeenkii ayuu asoo calooshiisa duubay ayuu seexday baa layidhi maalintii markay nis gaartay ayaa la miir daboolaa layidhi markuu soo miiraabay ayaa nabiga loo sheegay calayhi salatu wasalaam arrintaas markaasaana aayaddaana saas kusoo degtaa layidhi ilaahay markaasuu dhahay wakuluu cuna washrabuu cabowdha ilaahay habeenka dhammaantiisa xataa yatabayana intuu idinkaga caddaanayo lakum idinka alkhaydu liilinka alabyad oo caddaay min alkhaydi liilinka alaswadi oo madoobaay min alfajri fajah ah wey bayaan laga dhigo wey khaydul abyadka ayaa markaasaa lagu bayaaninayaa marka waxa weeye khaydul waxa weeye waa uu noqonayaa waa fajarka saadiqa weeye khaydulaswadkuna waxa weeye habeenka mugdiga oo ka horeeya sidaas ayaa loola jeedaa saasaa markaasay noqonaysaa weye marka waxaa la yidhi waxa muuqanaya oo bayaalka iyo waxa taagnaanaya oo waxa weeye godcorka ayaa waxaa maaragtay lagu shabahay baa la yidhi laba khayd oo midna abyad uu yahay midna uu aswad yahay weye suma bacdigeelow dha ilaahay atimuu taam yeela asiyaama soonka taam yeela fajarka laga bilaabo ilaa ila leyli ow ilaahay suma bacdigeeda atimuu taam yeelow dha ilaahay atimuu taam yeela asiyaama soonka taam yeela soonka waxaa weye markaa min fajarka laga bilaabo saadiqa weye ila leyli habeenka inti laga gaaraayo oo qoraxdu ay ka dhacaysa maalintaas haddana ilahi wuxuu yihi walaa tubaashiruuhunna hala baashirina haweenka wal xaal antum idinkuna caakifuuna kuwa ku nagi aad tihiin filmasaajidi masaajidda kuwa ku nagi aad aayadda haddana qaybtaanu waxay ku soo degtay ka warramaysaa layidhi dad waxaa jiray baa layidhi ayagoo muctakifiina oo masaajidda ku ictikaafaaye ina masaajidka kasoo baxa waxa weeye haweentooda ina jimaaca haddana dib masjidka u laabanaya maxaa yeela halahaas ou samaynaayo oo faslada ah ayaa waxay jebinaysaa waxa weeye ictikaafki ayay jebinaysaahoo ictikaafkiiyay kala goynaysaa marka marka ilaahay wuxuu ihi walaa tubaashiruuhuna hala baashirina sidii oo kale weeye laa tujaamicuuhuna weeye haweenkaa jimaacina walxaal antum idinkuna caakifuuna kuwa ku nagi aatiye filmasaajidi oo niyatul ictikaaf la yimiday tilka taasow dha ilaahay axkaamta tilka taasow dha ilaahay axkaamtaas lasoo sheegay xuduudullaahi ilaahay xuduuddiisi weye axkaam ilaahay subxaana wa tacaala uu xadeeyey oo addoommankiisa uu xadeeye weeye in markaasi waxa weeye ay markaasi agteeda istaagaan oo iska dhaafin inay axkaamtaas ay istaagaan baa la doonayaa axkaamta ilaahay iyo xuduudda allah waxaa la rabaa inaan laga boodin maxaa yeele qofkii ka booda waciid adag ayaa ku soo arooray falaa taqrabuu waa ah, ha u dhowaanow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala xuduudda alla ha u dhowaana falaa taqrabuu haadan marka waxaa la yidhi waxay kaxayl dheer tahay laa tactaduuhaa weye ha gudbina weye maxaa yeele aayad kale oo falaa tactaduu laga cabiro waa jirtaa laakiin hadda meeshaanaa xayl dheer baa layidhi oo falaa taqrabuuhaa ha u dhowaana ayuu dhahay sida ilaahay subxaana wa tacaala zinadaba ha u dhowaana layidhi walaa taqrabu zina ayuu dhah ilaahay zinada ha u dhowaana waxaa la yidhahdaa waxay kaxayl dheer tahay ha u imaana ambaha falina ayay kaxayl dheertahay waa xaggaas fog in laga qaado oo waxa weeye waxyaabaha keenaayo sababi karaaya ama muqadamaadkeeda in laga dheeraado ayay noqonaysaa marka xuduudda ilaahay waa inaan markaa loo soo dhowaanin oo meel fog laga mara ayaa la doonayaa ilaahay wuxuu yidhi haddana subxaanahu wa tacaala kadaalika sidaasoo kalown ilaahay kamaa buyina lakum maa dukira aayadahaas la soo sheegay sida laydinkugu caddeeyey yubayinullaahu alla waa caddaynayaa aayaatii aayadihiisow dha ilaahay linnaasi dadka ayuu alla u caddaynayaa kadalika sidaasoo kalowdha ilaahay yubayinullaahu alla waa caddaynayaa aayaatihi aayadihiisowdha ilaahay linnaasi dadka ayuu caddaynayaa ilaahay subxaanau wa tacaala aayadaha qur-aanka oo alle uu soo dejiyey ilaahay dadka waa u caddaynayaa axkaamta markaasi laga doonaayo ayaa alla uga caddaynayaa lacallahum inay yattaquuna ay dhowrsadaan owdha ilaahay waxa aayadaha laysugu caddaynaayo waxa ilaahay xarima in laga dhowrsadaa la doonaya allana aayadihiisa waa caddeeyey marka waxaa la doonayaa in markaasi la dhowrsado maxaa yeeley qofkii ilaahay aayadahaas uu caddeeyo bacdigeeda dhowrsan waaye wuxuu gelayaa xujo ayay ku noqonayaan qof wuxuuna noqonayaa xuduudda ilaahay oo hadda alla uu soo yidhi falaa taqrabuuhaa qof ka tillaabsada ayuu noqonayaa walaa ta'kuluuha cuninow ilaahay amwaalakum maalyaalkiina ha cuninowdha ilaahay baynakum dhexdiinow dha ilaahay bilbaadili baadil ha ku cunina walaa ta'kuluuha cuninow dha ilaahay amwaalakum maalyaalkiinowdha ilaahay baynakum dhexdiina bilbaadili baadil ha ku cunina maxaa laga wadaa ha layidhi laa ya'kulu bacdukum maala bacdin weeye barkiin barka kale maalkiisa yowsan cunin oo baadil yowsan ku cunin weeye xaaraam si xaaraama yowsan ku cunin maxaa yeele qof muslima iyo qof kastaba waxa weeye maalkeeda baadil in lagu cunaahu xaaraam weeye maxaa yeele waxaa laga wadaa ha layidhi lianna allaha qadara likullin risqa ilaahay qof walba risqigeeda waa u qadaray falaa yatasicu bilbaadili weye marka qofku risqiga allah haduu u qadaray oo qof walba risqigiisa alla uu qoray qofkaasi ma ahan inuu baadil ku waasaxsado ah, walaa yuliiqu bilxaqi weeye risqigu cayiri ku noqon maayo xaqa oo waxa weeye qofkaan haddii risqiga uu ku yar yahay waxaa ka reeban inuu si baadila oo ku waasaxsado risqiga ku badsado haddana waxa weeye qofku xaqa hadduu ku sugnaado oo macalxaqi uu ahaado sidaas risqigiisu cariiri ku noqon maayo maxaa yeele risqigu sidiisaba waxa weeye qismatullaahi alazaliya weeye qeybtii ilaahay oo azaliga ahayd wey risqigu waxaa weeye xoog iyo markaasi orod iyo markaasi xarjajaf intaas waxaa weeye risqigu ku badan maayo kuna nuqsaani maayo ee wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuu qoray ayaad helaysaa marka waxyaabaha baadilkaa waxaa ka mid a oo waxa weeye baadilkaa oo xoolaha dadka kuwadaa lagu cuno tuugada ayaa ka mida weye waxaa ka mid a qisbiga dhaca ayaa ka mid a waxaa ka mid a canshuurtaa ka mid a nahbiga ayaa ka mida weeye qofka laga goobayo wixiisa weeye wax kasta oo waxaa ka mid aha la yidhi sharcigu ama shaarica ilaahay subxaanahu watacaala oo xaqiiqada isagu shaarica iyo nabigoo calayhi salatu salaam majaah isaguna shaarica waxaysan jiraynin qofkii waxaa weeye wax ku qaata wuxuu noqonayaa qof maalka baadil ku cuna ayuu noqonayaa weji oo baadila mid wax ku cuna ayuu noqonayaa qofku hadduu tuug yahayo waxadaayo baadil ayuu wax ku cunaya dadka xooloodu baadil ku cunaya hadduu qasab yaho markaasi dadkii uu booliyaayo wixiisi booli ku qaadanaya lamid weeye canshuur hadduu ku qaadanayana iyagana xaaraan weeye canshuur sharci islaam oo canshuur oo xallilay kutubta ilaahay oo munazalada ahayd kulligood canshuurtu xaaraamay ku ahaaday diinta islaamku canshuur ma qabto canshuur waxa weeye waa shay gaalada laga soo guuriyey diinta islaamku waxay qabtaa dadka waxa laga qaadaayo zakada in laga qaado oo qofkii markaasi diido maanicu zakaada lala dagaalo oo waxa weeye sidaas wax lagu bixiyo iyo qofku inuu isagu si tadawuca ah wax u bixiyo oo isagu can diibi qalbin oo wax ku bixiyo mooyaane wax la qaadayo noocaasa shareecadu ma qabto weye haddana ilaahay wuxuu yihi watudluu tudluu laadiyaa ku qadaran walaa tudluu ha u ridinow dha ilaahay bihaa amwaasha ilalxukaami xukaamta ha u ridinow ilaahay wa walaa tudluu ha u ridinow dha ilaahay bihaa amwaasha ee bixukuumatiha weeye aw bilamwaali rishwatan weeye ila alxukaami xaakimyaashow dha ilaahay lita'kuluu inaad cuntaan ee u ridaa taxaakumkaas fariiqan daa'ifo qayb ayuu dha ilaahay oo min amaalinnaasi dadka maalyaalkooda ka mid a bilismi multabisiina xaalatiin kuwa ku dheehanow dha ilaahay bilismi dembi ku dheehan wal xaal antum idinkuna taclamuuna kuwa ogsoon aadtihiin inaad baadil samaynaysaan haddana ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala maalka ha ridinow dha ilaahay oo dadka xukaamta ha u ridina xukaamta waxaa laga wadaa kuwa waxa weeye xukunka ridaaya oo xaakimiinta ah waxa weeye maal ina siisaan ha u siinow dha ilaahay inaad ku cuntiin dad kale maalkooda aad ku cuntaan weye masalanba waxa weeye dadkan xukaamta ayaa la laaluushayaa oo rishwo ayay qaataan marka rishwo ayaa la siinayaa waxa loo siinaayana waxa weeye dad kale xoolihiisa in lagu helo ayaa la doonayaa taas marka waxay noqonaysaa xaaraam ilaahay subxaana wa tacaala uu xarimay oo kuwa laaluushka qaadanayane ilaahay waa lacnaday kuwa laaluushaana ilaahay waa lacnaday maxaa yeele nabigeena calayhi salatu salaam wuxuu yidhi xadiis saxiixaynka ay weriyeen lacanallaahu raashiya walmurtashiyaw dheh midka waxa weeye laaluushka qaadanaya iyo midka laaluushaayaba ilaahay waa lacnaday oo lacnadda markaasi way ku siman yihiin marka waxa weeye taas marka waxay noqonaysaa xaaraan bay noqonaysaa maxaa yeele qofkaanu markuu wax bixinayo dad xoolihiis inuu ku qaato ayuu doonayaa litaa'kuluu inaad cuntaan odh ilaahay oo taxaakumkaas aad ku cuntiin fariiqan qayb ayuu dha ilaahay daaifo weeye oo min naasi dadka maalyaalkooda ka mid a ah. xoolaha dadka inaad ku cuntaan ayaad doonaysaan o ilaahay bilismi bacdan baa ulmulaabasa la yidhahdaa murtabisiina xaalaatihiin kuwa ku dheehan bilismi dembi ku dheehanow dha ilaahay oo arrintaas waxa weeye dembi aad ku dheehantihiin walxaal antum idinkuna ayuu dha ilaahay taclamuuna aad ogsoontihiin inaad baatil samaynaysaan maxaa yeele qofkii muslimuhu shareecada islaamka markay soo degtay ilaa wakhtigan intuu ka dhexaysa cid walba sharciga way dhegaysanaysay hadday xumaan samaynaysane inay baadil samaynaysa way og tahay haddii marka saa ay wax u samayso waa waxay iskeeda u samaysay waciidkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sheegay oo ku soo arooray ayayna la kulmaysaa marka waxa weeye casharkeenna intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu